iyo niman adduunka nabaad guurinhaya oo geedaha gurhaya oo dhulkii aafaynhaya oo mxuu ahaayey dhulbeeleedkii xataa sun ka buuxinhaya oo ummaddii baabiinaya oo condham qaybinhaya oo ummadda kiristaamaynaya oo gabdhihii naga fasaadinhaya ahaayeen wixii baa socon waaye si nasiiho akhlaaq ku jirta siiyan halkiinana ku ekaada maya waxaa naga baan qasanayna socdaa la yidhi maxaa ka maqan aduu weydiiy waayahay mashruucan islaamigay la dagaalsay wax kale ma aha iyadoo maalin kasta qabiil la xaaqi oo laisku duuli oo laisbaabi'in oo gabadha muslimadda aysan dhegadhega xidhan karin dhegadhega aysan xidhan iska da wax kale oo mobail aan la qaadan karin oo tobanka shil markaa qaata aa ka kuwaardiyey bay joogaan waddanka oo boqolkii doorada soo qaatay aad nin ku dishay ma isu ku nabadgelayn bay dhex taagnaayeen haddoy nabad tahay wax ka maqdo weydii dadka ma sharciga iska cadyahay yani ilahay isku xidh intaa dadaalkada dadaal ilahay ku tasho subana uma bacda dalika shacabkaaday ummadaada ku tasho waaad ka qabsan karta gaal iyo warkii aggaas ka dhig shacabku marka hadday waajibkooda gutaan mas-uuliyiintuna xilkooda gutaan dhibba ma jireen kamaa qad yatadaalamu ljundu waalfallaaxuun siday isku dulmaan buui ciidanka iyo beerleydu waxaad arkibu dagaal dhex maray beerleyda iyo ciidanka dawladda dagaal canshuurta bixiya keen beerta kuna waa diidan yihin waa lasku baaba'ahaya kan ciidanka dulmi buu wadaa kan fallaaxee beeralahana wixiibuu diiday inuu bixiyo jawaanka ku waajibay wa kamaa qad yatruku bacdu nnaasi min aljihaadi maa yajib dadka qaarkood siday oga tagaan oo kale jihaadka qaybihii waajibkaa ah. jihaad ku waajib uu ka tagaya wayaknuzu lgullaatu min maa illaahi maa laa yaxilu kanzuhu waa isdaba socdaan muslimiintii jihaadka qayb waajib ay ka tagayeen in naftooda ay geeyaan baa waajib ahayd inay xoolo bixiyaan baa waajib ahayd ninkii kari waa inuu ra'yi bixiya waajib ahaa tala uu dhiibo ninkii intaa kar inuu duceeyaan rabnaa naftaa iyo maalkaa safka hore tag ma tegi karaad cudurdaar fici aan masaasaa ah, maalka bixi waayahay ma awoodoo faqiir sabolan ahay anaa bayl daacayaa tir bayl baan daacahaya masaasaa ah, haa waayahay noo soo ducee talana bixi alra'yi fi lxarbi musiibo wey moogta sheekh odayga eh, mushrigee gaalkee weyne waayeelka cantadabka dhacay iyo wiilka yar een qaan gaarin iyo haweenaydu iyo bilcaantu haddaysan dagaalami karin xoolana aysan bixinaynin laakiin ay talin hayaan ama ay dooranhayaan gaalkiina baabi'in lahay u codgaraynhayaan waan laynayna carruurtaanu xaaqi oo haweenkaanu xaaqi oo waayeelkama xataabanayna laakiin hadday waayeelnimo ku ekaystaan kuwana caruurnimo ay joogaan haweenkuna bilcaannimo ay ogolaadaan maxaan leenahay ma banaan in la dilo laa taqtuluu casiifan walaa tiflan walaa mra'atan walaa shaykhan hariman ha u dhamaanina walaa faaniyan ha baan akrinayna axaadiis laakiin hadduu ra'yi leeyahay fi lxarbi wاlmakida ama nimanka ummadda baabiin ay soo saarahayaan sida maraykan iyo reer yurub iyo yuhuud ay u doorato muxuu ahay xukaamteeda uguna codeeyaan ninba ninku oga dhibada muslimiintu ay doortaan ee uu baabi'iyo bush maxaa laba goor kusoo celiyey jagada yaa kusoo celiyey masaa kuso shacabka marayan ba kuso celiyey shacabka maraykan ahlu xarbin wey waa muxaaribiin alimaam axmed shaakir wuxuu leeyahy maanta maba jirto bilcaan la daynhayo oo gaalo ah maba jirto buuri bilcaan gaala ah oo la dayn maba jirto liannaha waa mujanada buuri waa wiltababaran tahay buuri waa askariyad sabaal bay ku tufan tahay waa qoqoblaynaysaa si ninkay u murqaheeda iyadaa kaa murquusan bu kay qadanaysa kuwaas way ka baxeen buuri dumarnimo waa rag sida raggii baa loo layn buuri fatwa dheero musajala ah weeye ah, ku taala kitaabkiisa loo yaqa mxuu ahay kelimatu xaq bay ku daabacan tahay hal aqriyo dumarka faransiis iyo ingiriis buuri waa mujanadaad karijaal kibaar sida raggay u go-ayaan bur sheekhu jaahil aan diinta aqoonin baa ka nacnaclay meesha ka nacya shekh runtii saxan sheekh culamadu waxay ku ijmaaceen in waayeelyada cantatabay dhacay een dagaal geli karin laakiin maskaxda maskaxda ka fiican baan ujeeda maskaxdu waa ka nool laakiin dagaal ma qaban karo waayeelka iyo haweenayda iyo ilmaha yar hadday dagaalamaan bira'yin aw bimaal aw binafsi ku dagaalamaan waa kal madaxa la qaadahaya hadday mujanaadaad yihiin barkood soo jihaadi idan ninkan asagu maalkiiusan bixinayni waaligii muxuu samey wayaknuzu lwullaatu min maali illah maa laa yaxilu kanzuhu qolyaha wullaadana intay xoolihii bangiga ka buxsaan dhabarka xoolo keena warta ku wada bixi imaamu nawowi baa la weydiiyey xilliguu noolaa ninkii mxuu ahay boqorkii mxu aha qalawun mise alab arsalan buu ahaa may aahir baybaris buu ahaa cafwan aturki kaasaa wuxuu yihi waxaan rabaa inaan ku jihaado reer rom marka hantina lama hayo marka hawshaa ka waran fuqahado dhan ba ururiyey fuqahadu kulli waxay dhaheen waa amiirku siduu sheegay waa fadwoodeen waxay dhaheen laakiin amiirow nin imaamo sheekoo caalim oo caabidaa naga maqan ninkaasoonan helin go-aan ma gaari karo waa kuma buuri nawi baa le mxudiin nawi loo yeedho buuri nawi baa loo yeedhay shirkii buu soo fadhiistay hawshii baa lagu dul akhriyay waxba kama jiraan buuri ilaa boqorku hantida u dambaysa gurigiisa taalla uu bixiyo oo biladahan waaweyn iyo dahabkan boorsooyinka ay ku wataan bilcaamiisu uu iibiyo oo adoomihiisu waxay qabaan oo dhan dhulka uu keenay ee hanti iyo dahab iyo fida haystaan oy khaanada dowladda marata buuhi ma banaana muslimiinta in shiil wayser lagu qoro waana xaaraan qabta buuhi hala xidho waxaa ninkana xilin sheekh weyn waa u dhawaan faraha ka qadban iga baxba magaaladaydi magaala aan ka talinayn maba joogi kartidba anaa baan raalli ka ahayn bun inaan sii dhex jooga meelaa u maamushay sidaadaba iskaga tegay tuulu tegey meeshu ibnu taymiya ka yimid tuuladeedii buu tegey halkaasuu isagoo jooga ya waxaa la yidhi waa ceeb weye ninkan nin sheekho caalima weeye baybariso waxa ma fiicno ninkan ijtihaad weeye waa looga horreeyey culamaa la qabta waana saxan yahay annagu waa ijtihaadnay xoogaa kugu nacmlaynay laakiin asagu waa nin adag weeye waa lagu yaqaana mashruucan marka waxaad yeelaysaa ninkan soo celi waraaqu u diray wuxu uhi soo gal nabi wuu diiday soo geli maayo fa maata halkiiba ku dhintay ti alla u timid waa la xabalay yani lama ogolo boqorradu intay hantida iyagoo khazaainta u buuxaan inay muslimiinta ciidadan soo socda isku soo dardara caanleydi ay fijistaan iyo mxuu ahay mxuu ahay balka keenay iyo kii xaawada keenay caashadan looma ogolo mamnuuc wey horta wixiini soo qadima keena xooleyni hantidaad qaateen banaanka xataa hadaayaadka lain dhiiba markay gacan ay marato oo hawsha cusra ay la gaaro markaasaan muslimiinta leena soo socda kii didan aan ku garaacayna lakin baashu kuu buuxiy ina keena muslimiin khalad wey wkadalika alcuquubaatu baa la mid ah in laysku ciqaabo calaa adaa-i اlamwaal fainahu qad yatruku minha maa yubaaxu aw yajib waqad yafcalu maa laa yaxil cuquubaadka da markaan marayno dadaan mudnay in la ciqaabo ciqaabahaya kuwa mudan in la ciqaabana waa daynhaya dulmigay ka mid tahay dulmiga raciyadu geli ama wulaadu geli baa saas ah wakadalika alcuquubaatu calaa adaa-i اlamwaal xoolaha in la bixiyo dadkan fainahu walyashani qad yatruku minha ama qad yatruku lwaali minha min alcuqubaati maa yubaaxu aw yajib cuqubo banaanoo ninka in la ciqaabo banaanayd ama ay waajib ahayd buu ruuxu ka tegaya boqorki taaban maayo waqad yafcalu minha min alcuqubaati maa laa yaxil dad abriye ah oon banaan in la ciqaabo ciqaabahaya kuwii mudnaa in mxuua la majoojiyo oo sankooda caan laga lisana wuu daynaya dulmigay ka mid tahay waa ninka beriiga ah een dembi gelin faraha laga qaado mujrimka ciddaha laga jaro ilkaha in laga siibo wey oo la edbiyo waa sidee laakiin haddaad baashid ka dhigto habo oo muxua ciddigaabin ba iska daaya kii aad gu mara dira qabtay kii ku nacamlayana colbocus yesman xagga geeya waa ahl khayr weeye waxaa socon maayaad colbocus yesmana looma baahno dadku waa inay daacad ku yihiin diinkan aad ku qiimayso walaslu fi dalika ha inoo joogaada bilahi towfiiq md raxim alxamdu lilahi rab اlcaalamiin wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd waxaynu kusoo jiray qismigii amwaasha oo sheekhu shalay u qaybiyey saddex qaybood yaa isagoo tilmaamay dulmiga ka dhaca bulshada racyadda la xukumo iyo eh, xukaamtaba kadibna sheekhu uu ka soo hadlay in nin walbaba xilkiisa u guto saas wax ku soconayaabuu sheekhu soo yidhi raxmat ullahi tacaala caleyh walaslu fii dalika ana kula man calayhi maalun yajibu adaa'uhu ka rajulin cindahu wadiicatun aw mudaarabatun aw shirkatun aw maalun limuwakilihi aw maalu yatiimin aw maalu waqfin aw maalu libayt اlmaali aw cindahu daynun wahuwa qaadirun calaa adaa'ihi fa inahu ida mtanaca hadda asal buu bilaabay sheekhu qiimo badan oo aada iyo aada u fiican wuxuu uhi sheekhu walaslu fi dalik shaygaa asalkiisa iyo daabidkiiyo qaacidadu u noqon waxaa weeye buu uhi ana kula man calayhi maalun yajibu addaa'uh nin kastoo maal lagu leeyahay ama dayn ama zako ama muxuu ah noocuu dunam ha noqde lagu yeesho inuu bixiyaa waajibhaya ama maalkaasoo uu waajibaya inuu bixiyo ka rajulin cindahu wadiica sinin wadiicahaya ammaana lagu dhibood haysaa waxaa waajiba ah inaad bixiso oo ninka ilaha u geyso mudici aw mudaaraba xoolaa laguu dhiibay qardaa ah oo ku shaqee lagu yidhi wixii kasoo baxana faaido qeyb baynu noqonaynaa kolba waxaynu ku heshiino aw shirkatun ama shirkad shirkadu noocii doonaha ama shirkatu lashkhaas ha noqoto ama shirkatu lamwaal ha noqoto ama shirkatu lwujuuh walabdaan isku mid jamiica shirakaad sharikaad oo dhan baa loo jeedaa shariigaadii xaquu kugu lahaa u celi aduguna xaqaada gooso si toosana ha loo xisaabtamo aw maalun baa ahaaday limuwakilihi kaman cindahu maalun limuwakili kii wakiil baa tahay muwakilkii ku wakaasho xoolahan kuu wakaashay baad hanti u haysa wareeja haddii inaad lagaa rabaa aw maalu yatiimin ama agoon xoolihii baad agtaada ah aw maalu waqfin ama hanti waqaf oo khayr ah oo ummadda loogu talagalay inay si guud uga faa'idaysado gacanta ku haysaa aw maalun libeyt ilmaal ama hanti bangiga islaamka uu leeyahay baad gacanta ku haysaa aw cindahu daynun ama dayn ayuu ninkaasi hayaa huwa asaguba qaadirun u awooda calaa adaahi deynka uu bixiyo deyn baa lagugu leeyahay cidda kugu lahayd waa joogtaa waa la heli karaa aduguna waad bixin kartaa waxaad u mermeeriseed markaa u xanibtahay dulmi weeye fa inahu ninkaas maalka agtiisu u ahaa noocuu doonima ha noqday maalkii inuu bixiyo ee waajibka ahayd <clears throat> ninkaasi ida mtanaca hadduu ka reebtoomo min adaa'i lxaqi lwaajibi min cayn aw dayn xaqi waajibka inuu guto oo bixiyo dayntu inuu bixiyo wadiicadii inuu celiyo caariyadii inuu celiyo maalkii waajibkaa ruuxii hadduu diido inuu dib u celiyo wa curifa xaggan la ogaada annahu qaadirun inuu awoodo calaa adaa'ihi waa shardi labaad maalkii inuu bixiyo ninkii waa diiday waxaa kaloo lasoo salxaadhay inuu awoodo inuu baxsho tana waa lasoo ogaaday waa laba markaasi shardo isdaba yaalla fa inahu yastaxiqu alcuquubata ninkaa in la ciqaabo mutaa in la ganaaxo ama la xidho ama la garaaco ama la canaanto ayuu mutaa wey leanna waa daalim ninkaas xaqii waa agtiisa waa ku sugnaaday waana awoodaa inuu baxsho uu qaan baxo wuxuu ummaddu u meermeeriyay waa gardarro iyo xadgudub weeye xataa yudhira almaala ilaa uu maalkii muujiyo bannaanka uu keeno aw yadulla ama uu tusa calaa mawdici maalku meeshuu yaallo intay qabiraan oy bakaaraha geliyaan oy bakaar ku duugaan yay odhanhayaan maal ma lihin waxbana ma hayno dadka noocaasa xoogow waa laga xanuujinaya marka la xanuujiyo la xawdiyo oy bawdyaha ka raacda ama beerka loo geliya asagaa runta sheegahay ayib laakiin kaad artaba inaan gacanta u qaada ma hawshu wixii waa in la hubsado oo la baadho ayib faidaa curifa almaalu maalkii haddii la gartay meeshuu yaal oo wasabara uu u dulqaato u adkaysta cala alxabsi waa la soo baaray ninkii hantidii baa la soogaada meeshay taal laakiin asaga weli waa diidan yahay oo hay xidha laba bilood sanad baan ku jira haya qolya waxaa jira xadhiguba waxba uusan yeelinba jeelki iyo kuba qaangaadhaa jira intay la qabsadaanba on ku qalanjabiya meesha iyada ah oo haddii la xidho iyo haddii la daayo isku baab u tahay saynu u hayna u daba soconay baa hantidii lasoo helay meesha taallay waa la ogaaday hadday sidaa tahay soo maaha xadhiggiisa waxbaynama yaalle yustawfa alxaqu min almaal maalkiisi la helay baa xaqi islaamka laga bixin oo deynta laga bixin oo ammaanada laga celin xuquuqu nnaas baa meesha laga gudahayaa yaa wasayara cala alxabsi wasabara cala alxabsi baa fiican mhm. suyira hadday noqotona khayr wey oo xabsi la geeya hade loo jeedaa yustawfa alxaqu xaqa laga oofsan min almaali walaa xaajata ilaa darbihi bu sheekhu in la gadac wax bahaya looma qabo muhiimaddu waxay ahayd ninkan inaan hantida ka helo xaqn xaqii dadku ay lahaynna aan ka gudnay ahayd mar haddii hantidii la helay xaqunnaasna laga bixiyey in ninkaa la xawdiyo la garaaco oo muxuu ahaay la tumo wax baahiyaa looma qabo inaad iskaga haleysho ruuxa cirdigiisa iyo dhiiggiisa iyo mxuaa ah, eh, mxuaa ah, hilibkiisa ma ah mar haddaad hantidii laga helay xaajadii waa oofsantay markii xaq uu baxo hadhow haddaad doonto muxuaha ka dawla ahaan iyo xadgudubku ku xadgudbo dowladda iyo nidaamka iyo maamulka iyo xisbadii xoogu ha leer dharbaaxo indhaha loo gududiyo suusmar damba ugu noqonin laakiin in la garaaco eh, mar baa xaqi laga helay waxba xabsigaasa ku filan wey wain imtanaca hadduu ka reebtoomo min addilaalati calaa maalihi maalkiisa inuu ummadda tuso wuu qariyeyba bogagoo dhan iyo rasiidyahoo dhan buu jaxjeexay diiwaankii wax ku qoraayen waa gubay makhraatiyaashii waxaan sheegi lahaa kulli wuu kala tarxiilay ama nin kasta laaluush buu u dhiibay hebel muxuu lu qabaa maya waxba ma laha cayr wey sabool dabku yaa alla u shita maalna waa ka dama dabku marna waa shita dadkaasuu ku dhex noolyahay raggii oo dhan bu wuxuu u dhiibay kitikadhoogu u dhiibay maxaa la sameey waa yahay marka waa yahay wain imtanaca min adilaalati calaa maalihi wa min aliifaa'i inuu xaqi oofiyo bixiyona waa ka reebtoomay duriba waa la jafi ninkaas waa la garaacahaya xataa yu'addiya alxaqa ilaa uu xaqa guto aw yumakina ama umada u suurageliyo min adaa'ihi waa war fiican wey yani baabkan baab muhiima wey dowlad dhan buu sheeku ka hadlaya dhisahaya ayb asagoo marka qacda bayna alcasr walmaqrib ku qoray ama qacda bayn bayn almaqrib walcishaa haddana axsanu kitaab fisa sharci laga qoray wey ilaa yowmina hada calaa ikhtisaarihi baa wuxuu yahay axsanu kitaab fi siyaas sharciya mutawalaadka waaweyn muxuu ahaayey qalaqashantikiisa muxuu ahaa maaathir alkhilaafa ha inoo dambeeyo kuwan weyne maawardi iyo alqaadi abu yacla alfara iyo ha dambeeyeen risaala bi hada namad ah maca adilata wa taqriiri usuul oo lamida ah ma jirto saa darteed sheekh ibnu cuthaymin wuxuu ku taliyaa ninka doonaya inuu fani siyaa sharci wax ka barto in ayada ka bilaabo ayb sheekhu marka wuxuu uhi waa la garaaci ninka ilaa u xaqi guto oo uu baxsho ama uu u suurageliyo ummaddii xaqi maalka inay helaan ay bixiyaan wakadalika waxaa lamidoo la garaachaya low imtanaca hadduu ka reebtoomo min adaa'i nafaqati alwaajibati calayhi biilkii kugu waajibay haddii aad bixin weydo waa lagu garaacaya gabadhiibuu biilaya carruurtiisiibuu biilkooda lagu kar wuuna awoodaa waa nafaqa waajiba nafaqatu lwaalidayn ee markaas saboolehen waxba ha aan haysanin calaa madhabina haddaanu shaaficiya nahay waalidku laba shar waxaan anagu muxuu ahay aan ku biilaynaa oo nafaqadiisa ay nagu waajibaysaa bisharayn alzamaanatu waalfaqru macan ayb waalidka hadduu faqiir yahay oo qawi muktasiba uu yahay cinda shaaficiya bil waajiba ma laha waa min aswa'i madaahibin fi taarikh wey madahib shaaficiya madhabka u liita wey taa la marhayo waxaa kaloo shardi ah in faqri iyo calaannimo ay isu darsado boos curyaan waa curyaan oo waa zamin muqcad ah wa maca dalika xaggana waa faqiir cindaha bay tajibu nafaqatuhu cala alwaladi ayib bay ku waajibaysaa hadduu laakiin faqiir yahay maca anahu qawiy nafaqadiisu biilkiisu waajib maye waa sunno mustaxab wey min baab alixsaani wa bir lwaalidayn ayib sida raajaxa waalidku ama baari ha noqdo muxuu aha waxaan ujeedaa faqiir ha noqdo ama hani ha noqdee nafaqatu waa waajiba cala lwalad wey waa waajib ku saaran wey anta wa maaluka liabiig laakiin sharcigu waa qaydo waalid waxaa lay carruurta hantidooda ha iska arursanina markaad u baahataan muxuun ka qaata markaad u baahataan gabadhii haddii laga dhibaadin haddii wiil laga nooliyey haddii mid yar mxuu ahay fiil lagaga bixin waalidku soo soco kuleeyahy haddaa diidana waa lagaa meeroduugiba waa lagaa wareeji wuxuu waalidku kaa siimeen shilma malihidba bangiga waalidka loogu shubay akoonkiisa caruurtaada adaa dhale ka biilaan leenahay kuwaad dhashay iyo kuwan mxuu ahay iisheeg eed awowga u tahayba ka biilo ayib isagaa ku maamuli waalid cinda alislaam waa muxtaram wey ayib shaaficiye madhabka ugu liitay leeyihiin xataa abushujaac mantigiisu ku qoran yahay waa madhab aad u liito daciif jiddan wakadalika low imtanaca min adaa'i nafaqa ibnaqayim baa adu cabaaran caydhsanhayda laba safxo zaad ulmacaadka anaguna nama sheegin laakiin wuxuu saaran yahay uu la yaaban yahay u leeyahy nimankaasi waxay ummadda u sheegeen wax la dhegaysan kara ma uu saaran yahay waa shaaficiya laakiin muusa magac dhabin laba safxuu ku radiyey wakadalika low imtanaca min adaa'i nafaqa hadduu ka reebtoomo nafaqada iyo biilka inuu bixiyo nafaqadii alwaajibati caleyh ku waajibtay maca alqudrati caleyh cala nafaqa isagoo awoodo weliba inuu nafaqada bixiyey biilkii marashadii masruufkii ayuu diiday meesha haddi amarku taale ma taalle dawladda lagu gey ayb madaxa lagaa garaacay ilaa markaa aad aad si fiican u hogaansato ood xoolahii bixiso anaa xoolaha iskale anaa shaqaystay anaa ku dhiida hawsa soqon maysa haddaad ku dhiida carruurtaa iskale oo islaantaa iskale oo waalidkaa iskale bal xaqu diyaafa haddii laga waaya lagu garaacahaya haddaad dadka martigelin weydo meel waddo dhexdeeda aad degan tahay ama jees la soo mara aad tahay ummadda aad ka seexato oo hawshaa lagugu ogaado waa lagu ciqaabahaya in lagu garaaco lagu shaabugaa bannaan qolyihii martida ahayd ka seexatay waxaa u bannaan sharcan inay intay ay ku xadaan markaad seexaato intay adhiga bood furaan inay neef kala baxaan oo gowracdaan o danskaga tagaan baa u bannaan oo ay karsadaan dheriga inay kuu kala hayay intaad inay la kacaan baa yaa u bannaan deed meecdaa dabkii olaha u timaadeed way kaa martigelhayaan sahay kaa qaadan maayaan laakiin wixii martigal ah sharcigaa u fasaxay xadiidkii camr bn cuqbat aljuhani iyo xadiidu abi hurayre iyo xadiidu anas baa ku yimid macnahaas iyo eh, eh, xadiid mxuu ahayy usamat bnu zayd axaadiis dhowro ilaa lix ah baa ku timi macnaha iyada ah marka waa lagaa qaadi xaqu wey ayb gunnimo looma baahna meeshaan iyada islaam baa la yahay ah, aba jiraba in xaqiisiibuu ka qaadan ruux kastaoo muslim oo ogaaday ninkan in laga seexdan waxaa waajib ku ah inuu u gargaaro dagaal iyo jihaad maaliki wuxuu nooc min aljihaad waxyaabaha qitaalka waajibiya ayay maaliki ku dareen waa min aljihaadi fii sabiili illahi subxaanahu ninku dhintana shahiid wey xuquuqda yararka haddii lagu ciyaaro halis wey sheekh waxaa ninka hadhow intuu ismaro iyo wuxuu doono ku hadli oo xaqu naasoo dhan buu diidahaya waa in la qabto shaygu markuu bilowga yahay haddaan yac dhihin oon ciddiha laga gaabinin ilka dhaadheer buu la soo baxahaya dadkana waa cunahaya bahal buu noqon waaga dambe aan meel naxariisata lahayn oo shilin caabud ah oo liituu noqon marka haddaa la idbinhayaa nin kastoo muslim ogaaday ninkaa in laga seexday inuu u gargaaraa fa calayhi nasruhu inuu u gargaara waajib ku ah faina alayhi nasrahu ayb lima rawaa camr bnu shariid athaqafi can abihi can nabiyi anahu qaala layu lwaajidi ay layu laniyi matlu laniyi layg waa meermeerinta layulwaajidi ninka xili karoo dadka meermeeriyaay yuxilu wuxuu banayn layigaasi matligaa wuxuu banayn cirdahu buu banaynaya sharaftiisa iyo nasabkiisa iyo mxua dadnimadiisa iyo diintiisa in la duro iyo wa in la ciqaabo mxu aha la ganaaxo idan layigibaa wuxuu baneeyey in lagu ciqaabo wamaca dalika cirdigaada in wax laga sheego waa bakayl waa tuug khaaina waa balaayo weeye kan waa lagu gelahaya intaa waxaa dheer ciqaab cirdiga lagaga hadhi maayo hantaata icaaraadta lagugu dayn maayo jeelka lagu dhigahaya rawaahu ahlu sunan baa wariy xadii saxiixa wey wa qaala nabig wuxu sal slam madlul haniyi dulmun intaa yay saxiin ku jirta madlul haniyo ulm dulmiba haddii la sheega daalimkun wuxuu mutaa alciqaab ayib daalimku waa in la habeeyo madlul haniyi ninka haniga a ah meermeerintiisu uu dadkii hantida ku lahaa iyo dadka xuquuqda kulaha uu mermeeriyaay dulmun weeye xadiidka sunanka ku xooji marka dulmiga muxuu sameeye yuxilu cirdahu wacuquubatah isku qaba akhrajaahu fi saxiixayn wallayhu walmatlu layiguna waa meermeerinta iyo wareejinta weeye maxaa yeeley su u warwareejinhayo meherkii baa bixi lagaa waaya adoo awooda waa lagu garaacahaya meherkii gabadha ay lahayd be meherkii baan rabaa malyan dheer baad tahay baabuur baad ku socotaa waad guryaha kudhis war meherkayga nag laguu kari toban kun bay kugu leedahay xilli aad show indhasaracaad ku hay waxaa tiri waxaan ku mehersaday laba boqol oo kiilo muxuu ahayey dahaba kun kiilo midaan maal ku meherinay war ka daabaan ka weynay war mawaalanta war kun kiilo ma bixin kartid mxuu ahayey kun garaam dahaban ujeeda kun garaam dahaba kun garaam dahab ma bixin kartid joog baan ku nidhi ma jirto inuu bixiyo diyaar oo ma ah kun garaam oo dahaba idinku meel geeya waa hadda ayib toban kun mid baan ku meherinay usbuuc ka hor oo doolar kadaabaan ka kara weyne hadday beri gabadha intay soo istaagto xoolaha iimaha ay tiraado isagoo bixin kara oo u wareegeysto calacalaha laga garacahay xoog baa looga qaadi iyo sandulla looga qaadahay haddii qolyahan aan dhex joogna waxba ka qaban waayaan waxaad sugaysaa maalinku soomaaliya aada dhoobley cagaha markuu saaraan telefoon dirayna alla qabtaan leena xuquuqu naas iyo gabadhi farjigeeda u banaystay bay xoolahooda la gembinhaya alla qabto calacala lagaa garaacahay halis wey dalamada waa in la qabto meelay joogaanba in wax laga qabto waalmu sheekhu yastaxiqu wuxuu mutaa alcuquubata in la ciqaabu mutaa iyo wataczira ganaaxbu mutaa wa hada aslun muttafaqun calayh ninka daalimka in la ciqaabi oo la ganaaxi waa asal muttafaq bayna almuslimiin iyo culammadoodiiba waa maxay asalkaasi ana kula man facala muxaraman ruux kastoo shay xaaraana sameeya aw taraka waajiban ama shay waajiba ka taga istaxaqa alcuquba wa mujmac caleyh wy tafaasiil bay isku khilaafaan fuqaadu mooyeen asalkan waa asal muttafaq caleyh ah ninkii aalim ah ulmi wuxuu ku yimaada ima bitarki waajibin wa ima ficlu muxaram bu ku yimaada wa kale ilan kuma yimaado ulmigi wuxuu mudanhayaa ruuxaasi istixaqa alcuquuba fain lam takun haddaysan cuquubadu muqadaratan bisharc kaana tacziiran yajtahidu fiihi waliyu lmri fayucaaqabu alghaniyu lmumaailu aw ilmaatilu bilxabsi wuxuu ihi sheekhu marka cuquubadii iyo tacziirkii laba mid wey dunuub marka lagu dhaco ama waajibaad marka laga taga sharcigu uu ka dejiyey xad iyo ciqaab baa jirta waa muqadara bisharci taa u dhaqaaqi mayna sharcigaa iskale tii sharcigun baanu oofinaynaa qaatici ariiqii muxuu ahay muxaaribkii saariqii nin kastoo ku dhaca muxuu ahay xuduudda qaarkood iyo dunuubta qaarkood sharcigu wuxuu ka dejiyey muxuu ahay axkaam gooni ah idan hiya cuquubatun muqadaratun bisharc fala jtihaada fiiha ila fi tanfiid wixii nusuustu iyo sharcigu caddeeyey la jtihaada macahu hunaak farq inaad tirahda la jtihaada maca annas iyo inaad tirahda la jtihaada fi nnas waa khata cibaaradan dambe khata wey toran waa saxiix nas hadduu yimaado waxaan leenahay la jtihaada macahu nas baa meesha yaala daliil baa meesha yaala sariixa oo saxiixo cad inaad meelaha wareegaysato oon een waxay la tahay iyo ah, lama ogola mamnuuc wey hada nooc min tacdiili kitaab illahi subxaana wa tacaala laakin yajuuzu اlijtihaadu fi nnas naskaad ku ijtihaad yani waaqiciisii iyo fahamkiisii iyo inaad fahanto asagaad ku foofaysaa macaani baad kala bixi idan yajuuzu lijtihaadu fi nasi walaa yajuuzu lijtihaadu maca nas fain lam takun muqadaratan bisharci kaana wuxuu noqon waya cuquubadii ama tacsiirkii wuxuu ahaanayaa yjtahidu fiihi waliy buu noqon baan ujeeda yajtahidu fiihi waliyulamri baa ku ijtihaaday dembi buu ku dhacay ayib shay waajibuu ka tegay shay xaaraanuu ku dhacay kitaabkii qur-aankaas ahaa iyo sunnada marka la fiirshiyo ijmac ahli cilmi marka la eegay wax xad ah oo goona looma hayo iyo ciqaab goona sharcigu ka dejiy ninka weliyul amriga ama mas-uulka meeshaa jooga ayaa ninkan wixii biijin lahaa ee cabsiin lahaa buu ka fikirhaya culumuu kala tashanaya cuqaal buu bandhigahaya kadib waa amruhum shuuraa baynahum go-aan baa lasoo saari haddii la saddex maalmood magaalo in lagu wareejiyo wey oo birqadax lagu daba garaaco oo ciyaal macmaha lagu kiciyo ciyaal siyaha lagu kiciyo yakfi hadduu nin yar feedho weyn oo shaaximan oo haybadla u ahaa on dhahno cumaadaha laga dhigo isagoo sarwaal iyo qabafunaad muxuu ahay garan oo feedho koosan magaalaha lagu wareejiyana ahlu khayr wey waa cuqubo fiican wey kolba ciqaabta u arkay ninka imaamka inay munaasab tahay baa lagugu samaynaya haddii loo arkay in masaajidka laga naqdiyo oo le ninkaasi ahalkiisiiba baylihiyey iyo caruurtiisii iyo aqribadiiba baylihiya nin xun weeye muslimiinay ganacsigiina iyo la tacaamulkiina iska ilaaliya yakfi waa cuquuba ma bacdaha cuquuba wey ayib markuu si fiican u tooba saalix uu noqdo ha wixiisi ka hagaajiyo masaajidkan ka istaagayna waxaan leenahay cunaqabatayntii waanu ka qaadnay nin fiican buu noqday halala tacaamulo yakfi yaani cuquubada kugu filan ee ninkaasi lafa jabin karta ee edbinaysan ujeedna ninka inaan dillam waa edbinaan rabnaa ma ogtahay muhiimaddu in asaga laga takhalusay muhimaddu waa in la toosiyo tacdiil lagu sameeyo taasaanu yeelaynaa wey fayucaaqabu alghaniyu baa la ciqaabi ama fa yucaaqibu wuxuu ciqaaba weligu weligu amrigu alghaniya almumaatila bilxabsi ku ciqaabahaya labaduba suuragal wey anani ma xarkaysne fain asara hadduu dhaga adaygo geed makarofi u noqdo oo madax adag cuuqiba bidarbi ulba loogu darhaya xabsi besame ulbaa loo raacin dhangad baa loo raacin deerqab weliba ayb rag wax garaacaa loo keenhaya xataa yuadiya alwaajiba ilaa waajib kutaad ilaa waajib kutaad la garaacahay hadduu waajib kuto maha yakfi waa dhamaatay waqad nasa calaa dalika alfuqahaau sidaa waxaa caddeeyey fuqadaa ku tigtiigsaday min asxaabi maalikin washaaficiyi waaxmeda wagayrihim walaa aclamu fiihi khilaafan bushekhu masalada wax khilaafa kuma ogi majmuuc lfatawana sheekhu waa kaga hadla majaladka soddonaad sabxada soddon iyo sideed ilaa iyo labaatan iyo saddex buu kaga hadla ayb waqad rawa lbukhaariyu fii saxiixi wuxuu ku wariyey can ibni cumara radia allahu tacaala canhuma ana nabiy sal l slm lamaa saalaxa markuu la heshiiso banu ahla khaybara cala alsafraai walbaydaai wasilaaxi ree bani nadiir waagii la raray ayib ina shaam bay galeen ina khaybar bay iyo degeen reer banu quraydana waa kaanu gumaannay reer banu qaynqaacna ayaguna waa kaanu safrin aan tarxiilnay banu nadiir iyo yuhuuddii kale iskugu tagtay khaybar waagi dambe wakiilla dul fadhiista hadi sanadkii toddobaad warkoodii la galay waagaas marka waxay lagula heshay waxay ahayd inaan la laynin la baabi'in beerahan ay ka shaqeeyaan wixii hub ah ama dahab iyo fadana soo wareejiyaan weelashooda ay guryahooda iska deganaadeen weelashooda iyo muxuu ahay ashuumahooda digsiyo iska haysta calihiina iska qaba beeraha waa hanti islaam ragga ku jihaday baa iskale ko hubka soo wareejiya asagoo murama geli mahayo waxaa kaloo soo wareejiyan dahabka ilaan waa dhaqaalaha dawladda ay ku kaci lahayd wey wixii dahab iyo fida asafra walbayda saas wey waa fido iyo mxuu ahaay dahab baa loo jeedaa inay soo wareejiyeen baa laisku ogaa ayib odaygii marka xuyay ibnu akhtab ahaa ee safiya aabbaheeda reer banu buu ahaa waagii marka uu ka soo qaxay ay ka soo qaxahayeen muxuu ahaay madiina dusheeda jawaan weyn oo harag xoola laga sameeyeyba wuxuu ku guray dahab iyo fidla buuxda oo marti uusan qaadi karin wuu la guuray khaybar buu la tegey saxaabadii nabigu hawshaa waa ka horhayaan marka xoorihii reer bani nadir la baadho lasoo wareejiye waxaa la waayey jawaankii dahabka ahaa ee xoyeyilahaan jiray baa la waayey su-aal baa ka timid lamaa saalax alha khaybara cala safraai ay inay dhiibaan oy bixiyaan cala safraai walbayda dahabkii fidadu asafraa mar waxaa lagu idlaaqaa dahabka baydana fidada lagu idlaq fidada waa caddahay albayda waa fidada iskale safruhuna dahabka iskale dahabka midabkiisu dahab cad waa jiraa laakiin haaliban maa maxay maar buu egya waa aragtee marmayn hayaa ayb iyo w cagsina waa lagu samey mararka qaarkood iyo wasala xubka inay bixiyaan baa kula heshiiyey sa'ala bacd alyahuud yahuuddii barhkeed buu nabigu weydiiyey wahwa sacya nin sacyo la odhan jira weeye camu ahaa xuyayi ibnu akhtab xuyayi adeerkiibuu ahaa can kanzi xuyayi buu nabigu weydi ibnu akhtab kanzigii iyo kaydkii iyo jawaankii dahabkii i fadada ahaaye muxuu ahaay uu lahaa xuyay xaggee la geeyey buuhi sheeg xuyay markaa ma noolo qubayla khaybar baa la dilay isagu u dhintay waa la dilay fa qaala wuxuu ihi odaygii sacyo ahaa adhabathu waxaa dhammaysay kanzigii annafaqaatu walxurub waa la beshay buu ihi bu ku dhamaaday bu waxba lagama hayo waa dhammaaday war cad wey faqaalna wuxuu ihi alcahdu qariib xilliguu noolaa kanzigu noolaa waa dhowdahay wax socon karaa mehe shalay baad haysay muxuu ahay laba malyan isbuuc kadib waxaad kusoo dardara reerkaa bila-aan miyaan ka dhegeysanayna war labada usbuc kor laba malyan tirinaysay ad lahayd maadaa iska lahaa anaa iskale xaggeed geysa kaa dhegaysan mayno intaad akoon kusoo shubataad rabta annaga inaad lacag mariso wax waa inuu macquul yahay nabig wuxuu i marka alcahdu xilligii iyo zamankii kansigu u noolaa ee aan warkiisa haynay qariibun waa dhowdahay waalmaalu maalka kansigana akara min dalika muddadaa gaaba inuu ku dhammaado maba dhec karta baa layidhi suuragal waa inu wax dhamaado laakiin aqlabka iyo daahirka aynu ka hadlaynaayo hantidu hanti badan bay ahayd waktuna waa yaryahay hanti waktigaa ku dhammaan karta hantidu ma ahee warka caddee baa layidhi hawshu waa waa warweejiyey nabigu zubayr buu u dhibay ninkii qaba buri zubayr xagga gentaad geyso soo edbi ani edab daran weeye fadafaca rasul sl slm sacyata ila zubayr zubayr bn cawaan baa loo dhiibay zubayrna kaana shadiidan cumar asaa ka daraa lafajabis buu ahaa famasahu bicadaabin cadaab buu taabsiyey waa ciqaabay waa dhangadeeyey nin xoog badan oo laf weyn oo adag buu ahaa zubayr faqaala wuxuu uhi waa runta sheeg bal intaad dhiman intaad qabowdahay dayib ee gankaadu nabadda yahay hadal baa layidhi intuusan adan si si khiyaar la ku hadlin oo khiyaarkaada qabto ku hadal miyirka intuusan kaa tegin ayib waa loo hanshayey marka wuxuu dhahay ukaadi waa warba warkaan cadaynaya fa qaala wuxuu qad ra'aytu xuyayan xuyay baan arkayaba yatuufu asagoo ku wareegahaya fii khirbatin meel lama dagaano haahunaa khirbada waa meesha jabada ah ee laga guuray guriga iska goofka iyo guriga iska cidlada iyo xerada iska oodanaynan la joogin baa khirba la yidhahdaa meel meeshan iska doqosh ah oo cidna deganayn oo hadda kahor laga guuray isagoo ku wareegaya wax ku xasaynhaya baan arkahaya buui laakiin meeluu waxgeliya ma garan kara buui fadahabuu khirbadii bay tageen meesha fataafuu warkaasay ku wareegin waada raad qaday meeluhu qudqaday baa la fiiriyey fawajaduu lmaska fi lkhirba aw fi lkhariba markaasay heleen masku waa jildigii haraggi wey haraggi wax ku jiray jildigii buuxay ee jawaankii lacagta ahaa ee dahabi fidada meesha ku jira la soo bixiyey dee islaamkaa iska qaato markaa isticmaalay xadiidku sheekhu fi saxiin bu u tariya kuma jiro fi saxix albukhaarina kuma jiro xadiidku sida raajixa ah xadidku waxa uun soo saaray a abu daawuud fi ibn xibaan bayhaqi ibn mundir fi lawsat iyo keyrkood baa soo saban xadid xasana weeye qisada asalkeedu buu bukhaari wax ka ishaara buhaari wax ka ishaara laakiin xadiidkan qaabkan kuma jiro wahmiguna wuxuu sheeku kaga yimid alxumaydi aljamc bayn saxiin alxumaydi buu sheeku xifdsanaa xumaydi baa khaladkan galay oo u tiriy xadidka bukhaari u tiriyey saxiinka u tiriy riwaayadu xumaydi marka soo saaree u tirin saxeenkana barqaani abubakr barqaani baa iska leh fi mustakriji ala jaami eh, ala saxiix bukhari ala saxiix muslim marka khaaaas uu xumaydigalay buu sheekhu asna ku wahmiyey lakin xadiidku kuma jiro fi saxiixayn lakin xadis sugan wey calaqa lbukhaariyu ku tacliiqiyaa qeyb kamid a fi saxiixi wasaxa ibn xibaan abu dawud bayhaqi wa dalaa'il aydan fi sunan abu sheekh alasbani baa soo saray fi akhlaaqi الnabiy balaadarina waa soo saraa fi futuxi اlbuldan isagoo muطawal xadiis saxiixa wey waxaa faahfaashay ninkan iskale anisu saari baa aad u shar xadidka dhuruqiisi shawaahidiisa wa hada rajulu kana dimiyan ninkaani dimi buu ahaa ahlu buu ahaa ayb wاdimiyu laa taxilu cuquubatuhu ilaa bixaqin laa taxilu ma banaano cuquubatuhu ilaa bixaqin ruuxa dimiga ah ee magangelyadan uga jooga ama aynu ammaanka siinay ama jizyada bixiya ama shacabka muslimiinta ku dhex noole u damaana noloshiisii iyo ammaankiisii in lagu xadgudbo la ciqaabay ma banaano kalmuslimi ilaa bixaqin ayib inuu cahdiga ka baxo inuu dimadii buriyo inuu jizida bixin waayo inuu muslimiinta caayo inuu diinta duro dembi kale hadduusan ku dhicin iyo xadgudub kale uusan la imanin in la ciqaabo ma banaan laakiin maxaa loo ciqaabay wuxuu gale hee dulmi buu la yimid dulmi waa maxay shay xaqa oo inuu bixiya ay waajib ah uu sheegu qariyo wey maxaa fahantaan baa loo bahan yahay maxaa waajib ahaa inuu sheego hantidan xuye ibnu akhtar meesha uu ku duugay u ogaa maadaama xaqaas ku waajibay walaa taktumu shahaada wey waman adlamu miman katama shahaadatan cindahu min allah shahaado iyo bayino uu hayay buu qariyey fa musa bicadaabin markaasuu ka maqraati kacay manaha kun idhi soo tuf hade waa yahay adoo bad qaboo nabad qabaa tuf lagaa waayey jawaasiista iyo tuugta iyo munaafiqiinta iyo mujrimiintu dowladda ay raadin ninka oge qariya maxaa lenaha isaguna yumasu maxaan nawca min alcadaab baasan la taabsiinaya laakiin bishard cinda ahli cilm shardiga waxa waa inaadan ogeyn dowladdan inay daalamo ku tahay calaa shaks haddaad ogtahay dowladdu inay ka gardaran tahay ninkay raadinayso ooma sheegi kartid si kastoo lagu garaaco suuq odhan maysid allahuma xaaladdu inay gaadho ikraah ay gaadho mooye hadday ikraah gaadho waad sheegi kartaa haddaa malahaadu u badan yahay ama yaqiin aada hubto inaysan dilaynin oo ciqaabi on xoolo un ka qaadan bas haddaad ogtahay laakiin inay dili ma sheegi kartid leanna ma bana naf in lagu furtahe naf kale iska ilaali mujrimiinta iyo tuugta iyo mooryaanta iyo qutaacu ay dowladdu raadinayso bixaqin ku raadin ninkii qariyaayey waa la garaacaya oo loo yidhi hawsha sheeg mm anugu ma aqa war baa tihiin habeen horan adaad la cashaynhayaa la yidhi baabuurkaadaad ku qaaday telefoonkaadii baan baadhna waa ku jiraa waa ka telefoonkiisi sheeg ninka meeshu jiro ma aniga <laughs> niman waalan baa tihin ma cid weydeen waa lin sheega dadkaa iska laysaan warka asagoo wadan la kacaynaaba ilaa u marka runtan sheego waa laga shaqaynaya dadka ahlu sharka ah ee ahlulfasaadkao dhan baa xukumkaa qaadanaya ruuxa muslimkaa ah waxaa la asturi markii lagu yahay salaax iyo khayr iyo wanaag hadduu yahay ahlu shar yahay ama macsiyo lagu og yahay ama nin sayi uu yahay ama ay xumaani ka muuqato xumaantiisana looga baqay ummadda inay wada aafayso caama noqoto in la ceebayaa bannaan tashiir lagu sameeyo sida uu nabigu sal slam ugu sameeyey xaaib ibn abi baltaca muxuu galay dembi nooc ma ah kaana min ahli badr wa kaana saxaabiyan jaliila ayib miman qatala fi sabiil illah jamiic almashaahid ma goynin min badr laga soo bila ila wax kadambe waa dagaalamay yowma fatxi maka ayuu xoogo fashilmay nabiga sal ly slam keligiibaa ogaa ma asturin u fiirsa hadda keligii baa loo sheegay rawdatu khaakh haweeney baa maraysa waddo dhambaal iyo waraaq sira oo ku socoto quraysh oo uu diray xaaib nabigu intuu laga wadaa diro iyo odhan lahaa haweeneeda meeshaa socota u taga waraaday waddo ka soo qaada ama iyadaba ii keena gooni intii loola baxo waraaqda iska soo wareeji or iska tag managu ma yeelin warkii baa nabigu waa loo yeedhay facshir wey moog tahay sim jim al asl maxaan isku ogeyn satru ahli lmacaasi asal usuul ahlusunna waljamaca wey dadka ahlumacaasida ah in la asturo oo loo ceeb qariya asala laakiin waa inaysan macsidu ayn macsiya caama yacuudu dararuha ilaa cumuumi lumma mamnuuc wey ninka noocaas lama qarinayo dembiga u horreya lagu fashilhaya ka u horeeya hawlihiisa asaga uu khaaska ah ee asagao ku kooban bayn markaynu ku ogaano bayna asturaynaa laakiin hadduu macsiyo ee dembi weyn oo ummadda wada dhibahaya ama bulshada saamaynaya uu la yimaado fii awal amri baa yukshaf canhu wa fiihi daliil calaa jawaazi hadki astaari almunaafiqiin wa ahli shari wa ahli suu bay xufaadda kulli xadiidka ka qaata xaatib markay sharxaayaan dib ha loo fiiriyo mala xun baa loo qaaday waa la fashay maxaad oga jeeday waa la baadhay haddii taawiil macquula u yimaado waa loo cudurdaaray sideeda xad loogu cudurdaaray marka sheekhu asalku kuu sheegay sax wey wa kadalika waxaa la ciqaabay oo la deli oo la garaaci baan ujeedaaye kullu man katama nin kastoo qariya maa yajibu idhaaruhu waxay waajibaysa in la muujiyo shay kasto nin kastoo qariya wixii waajibka ah in la caddeeyo ninka qaryasna waa la garaacaya min dilaalatin waajibatin wagayri dalika cuuqiba calaa tarki lwaajib hebelna tus baa la waa qariyey ninkii qaatilkii hebel dilay ee dhuuntay ree hebelow keena la yidhi maya maya yidha maana arag waxaan la og yahay in koox yaga kamid a ah intay noolou ururiyeen ay south africa u direen south africa kii puntland wax kusoo dila south africa kii jigjigaland waxaa kusoo dila south africa kii koonfur wax kusoo dila south africa kadibna yurub ama iyo dowladahan lasii gelhayaa haddii asagoo meesha maraya sahay ka godo qabiilka nairobi degan ee kenya ee ururinaya lacagtiisi habeen mukhalasiin baa loo dhabeeya qaangaadha habeen badan ba baxaya leano asiladan nagu imanaysa ayaanu ka ogaanay hawshaas ina goobjoog baan ahayd akhara min ilaa toban jeer ka badan baana la weydiiyey wadaaddo iyagu hawsha ku qanci waayo oo iska ganacsada baa qabiilka oo imanaya hebel oo laba nin soo dilay ama hebel oo shan ninba qaba iyo hebel oo hebel madaxa soo qaaday baa joogo ninkii in la badbaado u baahan yahay waa sahaygo weeye qaaraankii tolka keen anagu anigu qaaraan in lagu dhoofinaya qaatilo nafsi ah oo ummadda baaba'shay xagga nadaalim oo haddaanan dilayn oon qabanayn bixin maayo bas waxa dhawaayahay waxbaana siinay zakada a qayb naga sii walhaarimin uu ku jiraayo soomaali ma taqaanaa hadi wlhaaribiin qole waxay dhame waa fi riqaab buu gelahaya fuqaha wey mogta soomaalidu laakiin waa faqiih baas wey ya waa bni sabil ma ma geliyan waa nin toosu socda way yaqaanaan caasi bisabiri bay yaqaanaanoo abujaaci akrisadeen marka halkaasay la galeen inta kolley la weydi halkaasay geliyeen way badan yihiin toban jeer kaba may kugu soo noqonaysa war ha bixinin ma ah, agtiisa ha marin asagana qaba sheeg ayib u qaba dadka qisaasan laha dhibkaa waa badan yahay nin kastoo marka qarya tuug iyo khaa la raadinayay waxaa bannaan in la garaaco ilaa uu hawshaas la yimaado waajibka laga helo sheekhu wuxu uhi wamaa akhada wulaatu lamwaali wagayruhum min maali lmuslimiin bigayri xaqin faliwaliyi almri alcaadil istikraajuhum minhum dowladdi ba hada la galay dowladdii raggii shaqaalaha iyo madaxafiisyadihii kii wasiirka maaliyadda iyo kaashiyeerkii iyo wixii o dhan iyo ninkii khasnada joogay iyo nin kastaxu wuu kala siibay khalad baa soo baxay wamaa akhada wulaatu lamwaal waxay qaataan qolyaha hantida mas-uulka ah wasaaradda maaliyadda iyo dhaqaalaha iyo bajetka iyo miisaaniyadda ragga maamuli jira wax isdaba mariyey kuwan hadda soomaaliya markii nin kasta tago um, gurya ka dhisan sidii kii ku barta ilmaad erayo intaan xoogow dhowr guri ka dhisan hayo la meesha inay waxba ka jira oga laakiin xoogow waxaa jira muxuu ahaayey waash waa inji o buuha intaan ka xoola goosan wax yar isuga nin hadda meesha fadhiya iga sheekeeyey miday qaraaba yihiin oo saa ku baryoortamay oo wasiir ah xubin baarlamaan kuway qaraabiyihin wadaadaha ku jiraa soo wacay wuxuu waryaama madaxa ku qadaarto mesha iska carartid in adeero ballamka ilahay dan kale kama lihi meeshan waa la boobhayaa xoogo yar baan ka boobi ikaadib boobkaasa wax ka gelaya farhayga qaadbaniyo meeqaan kuu qabto saddex beelood ii qabo saddex beelood keliya saddex beelood markay dhammaatay yaa la wacay telefoonka baan bedeshay bu mid labaad baan qaatay meeluu ka soo helay ma taqaanid bu dhalalo waa isoo wacay waryaa meshu maa ku watigu waa dhamaaday malgaa baa galay in adeero laba bilood igu dara laba bilood <laughs> shee cabdirazaq baa ka sheekeyey marka balla la isaga <clears throat> alxamdulilah marka wama wamaa akhada wulaatu lamwaal cabdirazaqi waa badan yihiin wamaa akhada wulaatu lamwaali wulaatu lamwaalku waxay qaataan iyo wakayruhum iyaga keyrkoodba min maali lmuslimiina bigayri xaqin hantida muslimiinta xaq darra ay oga qaataan faliwaliyi lmri alcaadil shardi wey asagu khaain kale haduu yahy maaa ka quseeya haddii meesha la wada boobahayo maadaa dadka ka xiga waa yahay shee wuxu uhi falawaliy alamri alcaadili sharda wey markay wasiirada iyo qolyaha madaxafiisyadihi iyo mas-uuliyiinta ay wax isdaba mariyaan oo qalinshubateeyaan ninka caadilkee ka sarreeya inuu la xisaabtamo oo wixii ka soo saaraa u bannaan bal waa waajib wey bannaan bese ma ahe laakiin tuu kale adugu haddaa tood ka daran tahay ood ka afweyn tahay oo sidii geedi iyo cabdullahi aad isku qabsataan xoogugu boqor cabdalla bixiyey ummadda maxaa u sheegaysaa tayib flwaliy اmr اcaadili istikraajuhu istikraaju اmwaali istikraaju اlmaali minhum wey min wlaad min in laga soo saaro xoolahay xaqdarada ku qaataan wulaadu maxaa ka mid a mas-uuliintu kalhadaaya alatii yaahuduunaha bisabab اlcamali su iskaga joogo hadyada loo keeni maayo inay hebel hebel waa la yaqaanaa nin qiimo badan wadaada fiican wey maalinku xil qabto unbay ku bilaaba hadiyad cagad subaga waata mid malaba waata goosaro timira ordaysa baabuur dhan oo furihiisa waata waaka waxaa dawladda islaamkaas galaad malihi waa hanti muslimiin ku heshay magaca islaamka iyo xilkaad haysaad ku heshay dawladdaas kale qaala abu saciid eh, alkhudriy radi allahu tacaala canhu hadaaya alcumaali uluul hada min fiqyaati ibni taymiya kamid tahay axaadiista ku timid macnahana dacfi badan ba ku jira laakiin xadiidka mawquufka asag waa maxay waa saxiix sanad saxiix oo caali jiddan buu ku yimaadaa mawquufkii saxiixaabuu hormariyey kadibna marfuucaadku daba dhigahaya hadhihin tartiibaadkiiba sheeku khilaafay axaadiis marfuuca jirta marfuuca inuu keeno mawquufka ahayd ma abadan hadduu mawquufka asagu saxiix yahay marfuucuna daciif yahay in la hormariyo mawquufkaa banaan min masaaligta iyo duruqda culumada maraan bay ka mid tahay ibn abi soo saray abdirazaq bayhaqi iyo keyrkood bisanadin saxiix wa rawaa ibraahim alxarbi baa soo saaray saaxib algariib fii kitaab alhadaaya kitaab asagu leeyahay oo qiimo badan alhadaaya alhadaya wsunatu fiiha baa la yidhahda can ibni cabaasin radi allahu tacala canhuma ana nbi sal slm qaala hadaaya alumaraai jamcu amiir umarada waxa loo soo hadiyeeyo ghuluulun waa khayaano ayagu ma ay laha waa laga qaadi dowladda islaamka iska leh waa hanti islaam xadiidkan waa xadii xasana wey ala aqali taqdir haduusan saxiix ahayn warada min xadiidi abi xumayd asaacidi wa xadiidi jaabir wa abi hurayra wabni cabaas wa xudayfa wa min xadiidi anas kharajaha mufasalatan ninkaas kale mxuah saaxib anis asari mujaladka xadiidka raqamkiisu yahay afar kun toban iyo labo mujaladka sideedaad shan kun toddoba boqol iyo labaatan xadiis saxiixa wey umaradu waxay qaataan ee loogu keena hadiye ahaan ama xoolo islaan ay ka dhex bixiyaan oo biilkooda ka baxsa ila biilkooda wadahoosenaysaba mushaar baa u qoran biil buu qaataa xataa kharajkiisi baa la bixiyaa daawadiisi baa la bixiyaa ayib gaadiid baa la siiyey korontidiisa xataa la bixiyaa mararka qaarkood wax kasta uu baahi kastoo qabay baa laga kafeeyey wa maca dalik wuxuu rabaa in bakhaaro buuxsado wix hadiyo loogu keeno wuxuu dhunsado wuxuu isdamar kulli intii la dabagalo waa laga soo celinaya hadduu qariyana he laftigs maxaan ku bilaabaynaa musa binawcin min alcadaab wey laftigsa la garaacaya ayib waa ku jira wa fi صaxiixayn min can abi xumayd saacidi radia allahu tacala canhu qaala istacmala nabiyu rajulan min alsd nin ree asdi ayuu nabigu markaas caamil ka dhigay yuqaalu ibnu lutbiya la odhan jiray cala sadaqa sadaqa loo dhiibay falamaa qadima mudduu maqnaa xooluu soo urushay fara badan waa yimid fa wuxuu ihi haadaa lakum haadaa xoolahan somar nabi allo idinkaa iska waa xoolihi muslimiinta waa zakadii wa haadaa uhdiya ilaya intan anaa lii hadiyeeyey bu intanna waa rasuulki waa caamilkii nabi maxamed xagga nabigu ka socdaa hawlahaasaa ee ku tirid bu xoolahan xoolo gooni ah zakadiina waata faqala nab sal slm maa baalu rajul nabigu waa istaago waa ka hab hawsh khatar w hawshaasi waa dhaqan waxay keenaysaa fasaad keenaysa wa in la hor istaago maa baalu rajuli nastacmiluhu cala alcamali mima wallaana allahu maxaa nin xaalkiisu yahay bu nab sal slm aan xil u dhiibayno xilkaasoo ilahay wuxuu anaga noo dhiibay ka mid ah yani maamulka iyo tawliyada iyo tasarufka iyo qadaha iyo xukumka nabiga iska lahaa waa madaxweynihii muslimiinta wey fa yaquul wuxuu odhan markuu yimaado hada lakum wa hada uhdiya ilay laa jalasa fii beyti abiihi aw beyti ummihi fayandura ayuhdaa ilayhi am laa sida loo garramay ujeeda gar dhaba weeye oo xaqiiqa ah muxuu gurigu aabihiis kaga fadhiisan waaye baa layidhi iyo gurigu hooyadii oo marka u eego in loo soo hadiyey in kale war waxaad ku heshay xoolahan magaca iyo xilkaad islaamka u qaaday bay ku yimaadeen xilkaana muslimiin baa iskale adugu waxaad wax ku tahay muslimiinta xoolaha muslimin baa iskale mushaarkaadii caamilnimo waad leedaha waa kana laakiin xoolahan soo wareeji wladii nafsi biyadihi laa yaahudu minhu shay-an wax kama qaato weeye ilaa jaaa bihi wuu la iman yowma alqiyaamati yaxmilu calaa raqabati nin walba wax khayaama oo xil loo dhiibay waysar ama cayteen ka leexiya maalinka qiyamau keena isagoo tunka ku wada in kaana baciiran ayb fa baciir buu keenahayaa oo lahu ruqaaun guuxahaya riti guuxayu keenahaya oo tooba dhabahaya oo labada abuur ka sii daynaya o tooba banaan ka dhigahaya oo muxuu aha geeli sadaqadaabuu ka xaday waa lagugu ceebanaya waa facshiraad wey aw baqara lahu khuwaar ama sac buu la imanaya isagoo xambaarsan markaasi mbooxda ku hayso dhawaaqayso iyaduna maciyaysa aw shaatun taycaru ama mxuu ahay ceesaan ama sabeen markaasi macaada ku haysa ayib baad la imanaysaa maxay u dhawaaqaysaa waa lagugu ceeb hal arka wey macaac wakaasa daya cumboox wakaa <laughs> guuxaya ina haddaad wadi lahayd ma ogtahay oo dad yar baa ku arki lahaa laakiin dhawaaqu muxuu sii caabinayaa ashiraad wey waa lasku kadanaya w dhanba uma rafaca biyadihi sidii loo yidhi ninka ribada cuna maalinkii qiyaama waxaa la keenaya isagoo caloolosha qaadila aaaar saxiixaa ah ku timid ee fara badan ninka khamrada ay ribada ku shaqaysta maalinka qiyaama waxaa la markuu qataada iyo daxaaga iyo fasir iyo keyrkood fasireen kaladii yatakhabatuhu shaytaanu min almas waxay waxaa weeye calooshaa weynaan waxay tegaysaa muxuu ahay fether stage bay tegaysaa calooshaadii markaasuu ruuxu istaagahaya markuu wax yar sacog la kufi macluba wadi kartaa sheekh inta yaradii rag ku taalla waa laqaajin layahay bahal masaajidka derbigiisa gaadhay yaa qaadi kara calooshu intuu qabto saa u qaado yuu la degdegdhihi kaasuu la kufi haddana marka takabudku sidaas wey mar uu kac uu istaagi uu kufi baashi baa go-aysa waxaa raba marka waxaa leeyahy ribadu cuni jiray ballamaha ruuxa ka baxa halkaa dambe dabagebinta ama dabanecista maxaa laga qutiminhayaa bandiirad calan dheer babanhaya waa lagu qorhaya boord baa ku qoran dadka noocaasa halis wey beenta kii sheegi jiray carabka dheeraan baa layidhi ka muxuu ahaaye ribada cuni jiray qawlaha la dilaacinay dadka xaman jiray nin walba suurad baa lagu keeni maxaa yeelay dadka dunuubta waaweynka noocaasa ah, wax lagu facshaa rabbi ku sameeya subxana wa tacaala aljaza min jinsi alcamal wey uma rafaca biyadihi nabigu gacantiisi buu nabiga kor u qaaday gacantiisa xataa ra'aynaa ilaanu aragnay cufrata ibطihi kilkilihiisa cadaantooda ila u nabigu saasuu yidhi kor ilaa kilkiisa ay muuqdeen buu ilahay markhaanta gashay allahuma hal ballaqtu allahuma hal ballaqtu alaaan allow ma gaadhsiiyey allow ma gaadhsiyo markhaati ka oobinaan gaadhsiiy in ninkii in yar xoolaha islaamka qarsada inuu qiyaamo keena isagoo xumbaarsan allow ma gaadhsiiy markhaati ayib fa calayka albalaaq wa calayna alxisaab wey wa kadalika sidoo kale waxaa khayaano oo quluul ah wey oo ninkii qaryaana laga soo saaray xoogna lagaga qaadi muxaabaat lwulaati fi lmucaamala ayadna waa khalad waana khiyaano mana banaano muxaabaat lwulaati wulaadda iyo mas-uuliinta in loo kilkala duleeliyo ama loo exdo fi lmucaamalati xagga la dhaqanka iyo wax kala iibsiga iyo mucaamalada dadka waxaad ka siisaa sheega meeqa wey kitabka meeqad iibisa kun shilin baan iibiya waxaa soo istaagay muxuu ahaayey ra-iisul baa yimid kii booliska stationka joogay baa yimid wasiir baa ku yimid kitaabkaan rabaa meeqa wey shan boqol wasiir shan boqol wey hore shacabka kun shilin bu ahaaye shacabka kun bad xaabinaysay shan boqol wasiir shan boqol baa lagaa rabaa shanta kale waa maxay xaaraan wey ma banaano inaad adagu muxaabaad samayso fii mucaamalat lwilaad asaguna inuu yeela ma banaano nin min asalafi saalix ka mid ah oo atbaacu taabiciin ahaa yaa maalin suuq yimid markaasuu wax gorgoriyey markaasa waa intaas qolyo kale waaan waa la sheega waxaa la siiyaa intaa intaasa la siiya lakin wuxuu kaaga xushooday inaad sheekh hebel tahay lacagtii buu soo bixiyey intuu sheegay ee hoos looga sheegay buu dhiibay wuxuu hi maya sheekh bas konton shilin baan isku ogeyn may boqolkaada qaada buuri naxnu nabiicu bidunyaana laa bidiinina buuri naxnu nashtari bidunyaana laa bidiinina adduunyada anagii xoolaan wax ku iibsanaa mooyeen diintaadana wax kuma gadana buuri sheeknimadayda iyo diinteeda anag ii taalla hawl ku taalla ma ah shaygan waxaad ummadda ka siinaysa iga sii haddii kale waa kaa tagahaya ma sheekh sokem waaya dabaashu halkaa gaadhay isii xoolahay boqolkiisi buu qaatay naxnu nashtari bidiinina mise bidunyana nashtari bidiinina mise bidunyana bidunyana laa bidiinina yani waxyaabaha noocaasa looma baahno gorgorada dhibka badan mumaakasada xataa ceeb wey ragga culamada iyo ragga wadaadaha dalabad cilmiga shayga iga dhib boqol sii raxima allahu cabdan idaa baaca samxan ida ishtaraa samxan ida qtadaa samxan looma baahno warkaas jooji warka asaga meelaha ruuxa ku waani markuu banaanka yimaadiy masaajida iyo xilli khaasa iyo munaasabaadkii walimooyinka kula hadal laakiin adugo kor taagan oo lacagtii xadiidkan ku dul ahrido oad ku banaysato kitaabkii iyo marada iyo mxuua xijaabki iyo jilbaabki iyo sarwaalka ku banaysato xadiidkii waama baahna sheekh bal xanaabilu waa xaaraan bay leeyihin almumaakasa calaa hada namad xaaraan wey gaadhsiiya iyagu leanna waa su-aalu naas bay dhn war intaa iga sii maya oo bes sii wad iyo la dagaalankan fara badan iyo waxaabaa ka sii daran xadiidka la daldalo ayb xanabilakaas laakin jumhuurtu waa ogol jumhuurtu waxay leeyihin haw masladu masle mucaamalo wey mucaamalo waxay ku dhisan tahay isceshi iyo xariifnimo bay ku dhisan dacu nnaasa yarzuqu llahu bacdahum bibacd halkaasay la mareen jumhuurtu ama xanaabila waa ku tirshadooda maslada ayb wakadalika muxabat lwulaati fi lmucaamalati min almubaayacati walmu'aajarati wax ka iibsiga iyo gurya ka walmudaarabati la shirkoobidda wlmusaaqaati lawarautanka beer lala waray timri wixii lamid ah wlmusaaracati dalag la beerasho ah beeraha dheelida caadiga ah wanaxwu dalik huwa nawcun min alhadiya wey huwa waxaaso dhanba in mucaamala lagu raqiisiyo oo guryihii kira aan munaasabin lagaaga kireeyo oo shirkadii sahmi lagaa siiyo xoog ah shirkad kasta iyo kamari kastoo xoogo wax kala baxo u dhaqaaqo waliha maanta adduunka haysta maxay sameeyaan waa inay sheer ku yeesha hadii kale u dhamaatay baalka hadda aada loo jeclaya sacuudi markaa tagto albeg la yidhahda digaagta karisma arag qolina cumraystaama xajihi waa taqaana sooma albeg ayib kuma laha furuuc kuma laha iyo baranjo kuma laha riyaad maxaa wacay marka la arkay in ninku asalkiisa waa falastini tabiicad haysto meesha in badan deganaa oo falastini wey naagtiisuna waa yurubiyan intaan filhaya sida la ii sheegay almuhim amiirkii riyaad xukumahayay ayaa wuxuu yidhi marka sheerkaygii baan rabaa sheer aan kugu darsadaan meesha waxbaa kala socday hawshan qismikeen waa loo diiday wuxuu hi meeshaan hawl khaasa wey shacabka u khidmaysaa shacabka ii daaya ma jirto asna waa laga mamnuucay magaalo kalena waa lai sheegay mati magaceeda iga maqani ayib wax kastoo dhaqaaqa waa inuu waaligu ama amiirku wax ku yeesho wey hadii kale waxba socon maayo marka guriga lagaaga kirayay qiimaha jaban badeecada lagaa siiyay sicirka jaban shirkadda wax lagaa siinhayo beerta iyo musaaqaadka wax lagaa siinayo waxaaso dhan waa nooc min alhadiyai almuxarama ayib hadaaya alumaraai huluul bay gelaysaa shekhu taaniya huwa min nouc lhadiya iska ilaali khatar wey arrin muhiima wey waxay ahad wixii khayr markaasi khayr wey saa laakin rag yeeli baa iska yar in saas yeeli isu fahaya ayaa iska yar walihaada saa darteed maadaama waxyaabaha hadaayaadka iyo waxyaabaha sicirka laguu jabin haya iyo waxyaabaha afgaradka ee xashada waxa kugu soo gaadhi ay tahay shay xaaraan oo huluula ay tahay yushaatara kala baray cumar bn khataab radia allahu tacaala canhu min cumaalihi man kana lahu fadlun wa diinu laa yutahamu bikhiyaanatin cumar dhaqan wuxuu u lahaa cumar hawshu sawr khatara wey markuu ninka shaqa u dhiibahayo u yeedhayo ula xisaabtamaya xoola beer goof sakaraadoo xoog ay gelle kasoo god waa tahay laba dameeroo biyaha i dhaamiye waa tahay faras aan ku duulo waa tahay riti xoogow muxuu ahaayey marna lagu safro marna lagu xajiyo wuu qorahaya hantidii uu ninkaa leeyahay uu diiwan gelinay meel buu dhiganaya orad shaqada soo qab sanad kadib sanadkii uha ha laysoo gudbiyey faylka gobolkaas waxaad qabatay oo qoraal ah bilbil ayuu oga dalbi jiray inay warbixinta keenaan cumar hawshiis howlka goyna iska ahy sanadka dib markay is arkaan wuxuu weliba amri jiray in sanad kasta xajka ay ugu yimaadaan ninka shaam jooga midka ciraaq jooga midka khuraasaan jooga kulligood midka africa gudaheeda galay kulli waxu odhan jiray warka hala keeno wuu la xisaabtamhaya xoolo ninkuu ku arka fara badan oon ku hore ahayn wuu baadhi xageed ka keentay xagee kaasoo galeen hadduu ninkaas uu aamino wuxuu sheegay oo war uu aamino u noqdo ousan diintiisa tuhmaynin xooluhu la yimid intuu sii lahaa mooyeen xoolaha soo kordhay laba isla intuu ka dhigo qaybna asugu siin qaybna dowladu ushubi jiray wuxuu aaminsan yahay laabudda meeshan hadaayaad iyo huluul iyo mudaaraba la qalloociyey iyo muxuu ahay alishtira muxuu ahay eh, bidiin laa bidunya howlo badan baa galahaya ruuxa muslimka ee waaligaana ama ninka mas-uulkana kaba badbaadi mahayo inay xaaraan usoo dhumato halis weeye ilaa naadiran ilaa man raxima rabbuh marka xooluhu kala barh ka dhigahaya markaasuu nusna wuxuu geenayaa baytulmaalka nusna isagaa qaadanaya waa hadduu ruuxaas ruux uu aaminahayo oo uusan tuhunsanayn oo ahlu khayr diina ah uu yahay wey amaa ninka uu ku tuhma asagu xumaan ku tuhma wuu mawraduugahaya musaadarat jamiica mumtalakaatihi qabla muxuu ah wixii bacda alcamal ah hantidii hore u qorayd mooyeene intuu xilka qabta wixii soo galoo dhan ee ka baxsan mushaarkiis waa la yaqaanaayo ka baxsan mushaarkiis mushaarka intaas biil wey oo ku dhamaatay waxaa weeya intuu dhammaan mawduuc baytmaalku geen jiray lanna xaaraan cad wey barnaamijkaas la xisaabtanka wulaadda iyo cumaasha iyo in amwaasha si fiican loo idaariyo loo agaasima ah gaaladu way qaataan way ku dhaqmaan akhlaaqda iyo wanaagga annaga intay urursadeenba qolyahan reer sacuud ba waxay iskugu geeyeen hanti aad u fara badanoo dahab iyo seefo iyo silsilad baabuur ba qaadi waayo dahab ah oo muxuu ahaayey soomaaliya labaatan sana baad ugu filanay miisaanad bajet ku filan lahayd baa la siiyey afrikaanadii sakaraadka maxay magaceed controliza rice baa la siiyey xagga markay tagtay xoogay raba biilkeedii ama inta waa laga wareejiyey maxaa yeele bangiga askale islaamka waxaa iskale muxuu ahay gaalada maraykan baa iskale shacabka maraykan leanna waxaad wax ku noqotay ood labisan tahay baa layidhi sumcaddii iyo muxuu ahay shacbiyaddii maraykanka soo wareeji waa nafsa shay ninka xilka qabanaya way la xisaabtamayaan xataa markuu galahaya cambaynka ee murashaxa uu yahay dhaqaalaha soo aruraya iska le dawladdu u noqon haya dawladdu dhaqaalaha u noqonaya wixii uu isticmaala mayn ruuxaas wuxuu cambaynkii doorasho u isticmaala mayn wixii soo hadha akownkiisa waa laga wareejin hantida waxay ku dhacaysaa dawladda ya qurunka sad waa gaaladaasaan ujeednaaye ururka da sala dawladda maamulahay soomaahaad ururku waa waa maxay shacabka qayb ka mid oo xoog badan wey muhiimadda waxaan u jeedaa ninkaa fardiga ah hantidii waa laga wareejinaya hanti asagu leey noqon mayso waa hanti ummadeed bay u wareegaysaa ay qaateen mashruuca isaga inaguna kii meel qabsada asagaabaa kala badanhay walihaada shaara cumaru wuu u kala baray oo xoolihii kala jabiyey min cumaalihi man kaana lahu fadlun wa diin cumaasha ragga waliba fadliga iyo diinta iskale laa yutahama bikhiyaana ninka laakiin lagu tumo xumaan iyo diin la-aan xooloo dhan ba laga wareejin wa shaatarahum xoolaha wuxuu u kala baray limaa kaanuu khusuu bihi wixii lagu gooni yeela darteed liajli lwilaayati min muxaabaatin wagayriha oo eexasho kilkila dulan iyo heyrkeedba saasaa xoolaha looga qaaday loona kala baray sheekhu wuxuu uhi wa kaana amru dalik siduu cumar yeelay bayna arrintu keenaysaaba nin waali ah oo biilkiisi meel la saaray oo wixiisi qaata hadhow hadduu xoola badan la yimaado meesha inay hadiye ka maran tahay oy muxaabaad ka maran tahay oo qowl ka maran yahan waa naadir wanaadir laa xukma lahu